bismillaah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii lix iyo tobnaad ee tafsiirka sheekh cuhmaan cali xuseyn acuudu billahi min ashaytaan alrajiim bismi illahi alraxmani alraxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين